dheeradhulka wacan wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii galab wanaagsan galab wanaagsan gudaha iyo dibadda guud ahaan dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaanti in galab wanaagsan galab wanaagsan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 sheexayna soo qaata uh-huh. uh-huh. anagana na soo dhaweeya anaga ma soo dhaweyn ayagaa soo dhaweyna aad iyo aad <laughs> maanta waa arbaco maanta waa arbaco waa galabta shanaad ee toddobaadka uh-huh. markaanoo kale markii la gaaro maalinka arbacada ah dadku inta badan waxay isu diyaariyaan fasaxii khamiista iyo jimcaha waana farxad bilow mhm. Mhm. waagii hore dugsiga la dhigan jiray saanoo kale marka arbaca lasoo gaaro khamiis kheyr soo dhawaa la jiray jimco jeer suuban khamiista kheyrkee soo dhow jimco eh, eh, sabti waay waa kadarey waa baab kale waa sabti sabtiga meeshaas waxaa waaye dugsigayaa la aadaa iskoolaadkayaa la aadaa caruurta iyo inta badanna mm, dadka maaragtay ma jecla eh, in nafta la dhibo maalinkaasna naftaa la dhibaa subax waa la iskicinaa dugsigaa la aadaa cashiraa la iska rabaa iskuulkiyaa la aadaa moogta khamiis marka kheyraa soo dhow oo jimco waxaa soo dhow fasax ah sabtiga adoo jimciya khamiis mhm. ku fikiraay fasax mhm. yani fasaxiyaa mhm. waxaa kula tagay sabti ma ku darsatay adoo u mooda inay jimca taa maanta laba sac ama hal sac ma soo kacday dugsiga maya maya maya aniga horta macali fulayaan ah ogta macalimiintaadan oga baqi jiray marka haddiiba la gaaro galabkii eh, khudbo marka laga soo baxo jimco galabba haddii la gaaro waa isdiyaari jira anigii sabtiib io ahayd xilligaas wixii ka dambeeya dadka inta badan is iloobo oo sabti ku darsadaa oo dadkaa macalinka ka baqaynin dadkaas aniga macalinka waxaa waaye fuliga iska ahaa mm-hmm. waayahay sheekaduya nala dheeraanine barnaamijka alaaba waxaan ku daafuranaa mid ka mid ah kaalimaha sugaanta anaa soo qabanaya anigoon ku weydiisan weliba soo maa <laughs> waxaa ku xoog waay waaya mm-hmm, waa ku daaya aad iyo aad dhegeystayaasha waxaan usoo qabanaya barnaamijkan aan ku daafuranaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo alfanaan muuse qalinle heestan waxaa la yirahdaa ubuxoo dilaaco aad iyo aad saaxiibayaal daafura iyo barnaamijka galab wanaagsan u tahay dhegeysa haboon dawadii nafteeda ay hilaaci waaqalkii daru naftayday dayaxaanuuray habadadan hilaaci waa daruurtay harmantaa jeclaay yeedha waan ku diraaya degmadaan ku gaarhsii waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye darmantaa jeclaay yeedha waan ku diraaya degmadaan ku gaarhsii waa lagu dabaaldeegii durbana lagu iga dardaaran ducaduuman hooyada noqoy waxa iga dardaarana ducaduuma noqoti toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoy hadaganay hoydaadoy mahun gowdooda aadi hadaganay hoydaadoy الهدى dagaali maayaan kuna doodi maayaan kuna dayrin maayaan geel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan geelu waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduur saddex dabaalan doonta dabad baa lagu lisii lagugu odhan dudmayaa laga garan awrka dabarka la ogo duqoyaa lagugu odhan dudmayaa lagaa garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduma noqote toobiya taariiqanu qorraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy waxa iga dardaarana ducaduuma noqoti toobiya dariiqanu una dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hooydaadoy amahungowdo daaca daganay hoydaadoy mahungowdo dagaalada dushoodiyo degmadaadu yara bixi duldadaad mar soomaaliya dhulka daawadoonta danta lagama boode waxaa jira dilaali degalada dushood iyo duuladkaadu yaraa bixi tudadaad mar soomariye dhulka daawan doonta runta lagama boode waxaa jira dilaaliyo kuwa diraadiraalo dafku soo yidhaahe waa inaad ka durugta aya laysku keen keendirina cabyona kala dirin kuwa daf ku soo yidhaahde waa inaad ka durugta معايا اللي يسكوك ديري allaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduma noqotee daalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyadaa noqay hadaganey hoydaadoy amahungowdooda hadaganey hoydaadoy aad aad muuse qalin leh ayaa ku luqeynaya heystaas barnaamijka galab wanaagsan ayayna daafur ahayd waayahay mhm. salma su-aalan ku weydiinaa marka jawaab su-aalahayga inaa horta ka jawaabto diyaar ma tahay jawaab aad iyo mhm. barnaamijka galab wanaagsan maalmaha aadan adigu ku qornayn oodan qabanin ma dhegeysataa xaafadda markaa joogto <laughs> waayahay haddii fursad lagu sii lahaa adigu ma isdhegeysan lahayd aniga mhm. haddii ah. fursad laguu sii lahaa barnaamijka inaa isdhegeysato ma isdhegeysan lahayd horta barnaamijka qof aniga maxaa isdhegeysanaa aniga <laughs> <laughs> ahaan ma isdhegeysan lahay nafteed isma dhegeysan lahay soo mhm. mhm. waayahay maalmaha khamiista iyo jimcaha oo kale haddii aa fasax tahay maxaa jeceshaa inaa qabatid waxaan jeclaa dalxiis mm, inaad dalxiistid xagga jeesha inaad ku dalxiisto beeraha iyo dhulka mise xeebaha xeebaha xeebahawaa mhm. sheegay miya mhm. haddana in lagu biyo cabsiye maa rabtaa marka ma sheegtid aniga dabaal waa aqaanaa ya ah, eh, badana dhinac kalaa uga bixi karaa alalaha markaas oo kale dhegeystayaashii <laughs> adee maalin maalmaha kamid ah, ay u arkaan ka waran ah, ay kugu arkaan badda ha fashilba soomaa fashil maaha anoo meesha iska taagan oo dabaal aqoonin aan dabaal aqoonin soo maha mm. dhib male lagu caawinaa marka haddaadan dabaal aqoonin waayahay waa tahay cabdulaahiyo markaana kaalmahan mhm. suugaanta mhm. dhankeeda ayaan ku laawanaynaa sheekadii ayaa nala tagtay mhm. dhegeystayaasha markaan waxaa uu soo qabanayaa hees ay ku luqayso fanaanada hore xamdi queen aldaha gabadhan aad iyo aad heesta waxaa la yidhaahdaa qaadirow allahayow qumana ii door qumane qumana ii door qumana ii door aad waa la duceystay soo waa la duceystay waayahay aan soo wada heestii ku luqeynaysa xamdi queen Thank you. inaad qalbiga siisayo qiima laga waayo quruxdaada kaad hootiro weli qaraabaysaa qulaali meel kale ka jecel alanjalo to the daima qabtay kaa xidha oy ku qabatay wax ka baro qarkoo fahaninkii lagu qasaaroobay sadii dhacdiyo waayahana meel ku qora gaara yadu qalanta

qabto halgacaylka ku xila qabto layla wanaagayga aqoomihii horedhayo oo qaba imaan buuxa qadiro walahayo adigu umanayi sooxi qabto halgacaylka wixii la qabto ila wanaagayga maqoomihii horedhayo qaba imaan buuxa qadiro walahayo halkaas aan uga nimaano marka aad iyo aad waxbaa ka dhacay mhm. xamdi kuweyn waxay leedahay aad iyo aad waxay leedahay xamdi kuweyn mhm. xumaa mhm. qofkaad qalbiga siisay haddana weli maaragtaa qaraaweysta qofkaad qalbiga siisayoo qiimeyn waay haddana yacnii qof aad qalbiga siisay haddana qiima aan ku weynin maadaama kale ragee ku socotaayo mm-hmm. waxay leedahay mm-hmm. xumaa qofka aad qalbiga siisay mm-hmm. haddana weli qaraaweysta macnaha maaragtahay gabdho kale aad iyo aadadhib waa aad iyo aad <laughs> dhib qof dhan qalbiga ku siiyey in aad waxaa eh, waaye aad qof kale aad garab garab dhigto qalbiga qof kaligay u qaadaa Mm-hmm. an waxaan aaminsanahay mm-hmm. qof keliya ayuu qalbiga qaadaa mm-hmm. marka qalbigana uh-huh. ma qaybsamo <laughs> hadda waxaa wadaa anaa kuu sheegay tobankaas qof aad uh-huh. sheegayso amaba uh-huh. afarta qof ilaahay kuu banay hadaad guursato afar dumar ah midka qaba xataa ee guursaday ma aaminsana anigu inuu maaragtaaye afartooda wada jecel yahay midunbuu ka jecel yahay saddexda kalena waxaa waaye magacuyaalaa dhihi karaa <laughs> iyo ilmaa lagu badsanaa waaka saasay aaminsan yihin ragga soomaalia mm-hmm. sidoo kale waxay dhahaysaa mm-hmm. maaragtahay qaadir oo allahayow mm-hmm. qumana iyo door macnaha waaba kari waayo qof marka maaragtahay aan qalbiga siiyey hadana iyo qiime waaye adiga qof toosan iyo door aada iyo aad waayahay xamdi kuwiin ayaa ku luuqeynaysay kaalimaha sugantayn haddana mar kale dib ugu laabanaynaay barnaamijkeena garab wanaagsan qeybihiisii dhexe ayaan isla sii maraynaa waxaan dhegeystayaasha usoo qabanayaa hays uu ku luuqeeyo suldaan seeraar heystan waxaa la yihahdaa axdi dhowra kodhudub biyo dhiga dholku horay dhulka hodka dhir calan leh ubaxna siman dhalaalay dharabtif leh roob la dhacay dhul siraaday dhaya dogsi dhugashada iga dhiga naxdi dhowra cirkodhudub biyo dhiga dholku horay dhulka hodka dhir calan leh ubaxna siman dhalaalay dharabtif leh roob la dhacay dhul siraaday dhaya dogsi dhugashada iga dhiga naxdi dhowra asayo dhalaala xubna dhiilan dheelatiran dhaxla soohay dheera togla midab dheere dholcadintay dhaka siisa laydhex qaaday dholcadintay dhaka siisa laydhex qaaday xubna dhiilan dheelatiran dhaxla soohay dheera togla midab dheere dholcadintay dhaka siisa laydhex qaaday intii dhakasiisa laydhex qaaday wadhammayso watanyari dhowrsan weeye ku dhadhaabaya intaan xag dhaqaaqay qabjanaadoo qalbigu dhaawiciisa dakhtar weeye ahuuna dhaydamaanka wadhammayso tanyaari dhowrsan weeye ku dhadhaabaya intaan xag dhaqaaqay qabjanaadoo qalbiga dhaawiciisa dakhtar weeye ahuuna dhaydamaanka waxtar weye ahoona dheydamaanka wadhammaysa watanyari dhowrsan weeye ku dhadhaaway intaan xag dhaqaaqay dhabjeelaado qalbigu dhaawiciisa dakhtar weye ahoona dhaydamaanka wadhammaysa watanyari dhowrsan weeye ku dhadhaaway intaan xag dhaqaaqay dhabjeelaado qalbiga dhaawiciisa dhaktar weye ahoona dhayda maanka dhaktar weye ahoona dhayda maanka yabmardhowsho mandheera dhool margeeya qaalmadheera dhoodir bunduq yaa ka dhiiba waa dhabeela yaa dhargayn la dhobla jawhar yaa dharaara dhulka hooya sii dhaqaaja yabmardhowsho mandheera dhool margeeya qaalmadheera dhoodir bunduq yaa ka dhiiba waa dhabeela yaa dhargayn la dhobla jawhar yaa dharaara dhulka hooya sii dhaqaaja dhanka hobyiyow dhaqaaju sii dhoweeya aras dhaharyagu dhiigodhay ku sooraa dhanka hob hobyiyow dhaqaaju sii dhoweeya aras dhaharyagu dhiigodhay ku sooraa yaw dhartoo sidii dhal caruura misana dhabta sartaa yaw dhartoo sidii dhal caruura misana misana dhabta sartaa yamardhabsho mandheera dhool margeeya qaalmadheere dhoodir yaa ka dhiiba waa dhabeel ayaa dhargaynla dhobla jawhar yaa dharaara dhulka hooya sii dhaqaaja yabmardhabsho mandheera dhool margeeyo maalmadheere dhoodir bunduq yaa ka dhiiba waa dhabeel ayaa dhargaynla dhobla jawhar yaa dharaara dhulka hooya sii dhaqaaja dhanka hob iyow dhaqaajo sii dhoweeya aros dhaahar dhiigo dhay ku sooraa dhanka hob iyow dhaqaajo sii dhoweeya aros dhahar yagu dhiigodhe ku soora ya dharto sidii dhal caruura misana dhabta sarta ya dharto sidii dhal caruura misana misana dhabta sarta dhowr ayaamayaa ku dhaha dhahadheha saaxiib markii dhalindheeshe hela dhaanto tunto ubax dhiinayagu dhiiba dhagax buu yaa mardhabsha xebta dheere sayla dhabta dhowr ayaam ayaa ku dhaahadhe ha saaxiib markii dhalindheesho dhaato tunto ubax dhiinayaa gudhiiba dhagax bu yaa mardhaabsha xebta dheere sayla dhaafta dhowdhasiyo dhayda carta dhaadhan foorle xubno dhiilan dheelid tiran dhex la soo hay amaana ku dhamaatay heystii axdi dhowra ah oo ku mm. luuqeynaysalwa <laughs> <laughs> kuwa kuwa la fahmi karo haddaa dan kala lahayn qorqornaanta <laughs> gabadha iyo yacni siday qurux badan tahay ayuu mm. markaasi heystaan inta badan iyuu ku ammaanayaa su-aalan ku weydiinahay mm-hmm. jacaylkaagii kugu horreeyey oo kugu dhacay qofkii aada jeclaatay ma xasuusataa waa xasuustaa qof waa jeclaada wuu joogaa cimri dheer icbaada suuban allah siiyo waryaa ilaahay qaar aad iyo aad hada jacaylkaas weligu jiraha isleeyahay u ducaynaysid weli maya ma jira qofka muslimka ah walaalkaaga soomaalinimo maaragtaa aad iyo aad Mm-hmm. meelaa kasoo dhamaaday mm-hmm, mm-hmm. mm. hadda hadee maadaama qofka ugu horreeya jeclaata u yahay mm. isaga laabatid broblem ma lahane oo socdo haye marka saas halka halkaas joogtaa leedahay midda xigta midaa ku dhibanaha qofkaan jeclaado ma sheegan karo ay saaxiibo badan oo barnaamijka galabta dhegeysanayay salmay waxaa laga yaabaa inay isdhahaan ilan qoftu way ku jecleede waysa sheegi karin <laughs> hadda niman badan baa waxaa niyad dulsoomya <laughs> dad badana niyadda niyad dhismaha laka adaa sheegay waa sax hadda dad badan waxaa isleeyahay waa inay soo diyaar garoobaan laga yaabaa ooba isdhahaan qofta weyse sheega karin jeceldad maanta caawa wixii laga bilaababa ay soo hadlaan laga mm. yaaba gabar aada u ixtiraam badan mm-hmm maxay ahaato wiil diris ahaayaan wiilka marka asaga wuxuu moodahaa in le ixtiraamkaas asaga mm-hmm. keligiis uu qaasuya mm-hmm. laakiin gabadh waa gabadh qof muxtaramahoo maaragtaaye eh, dadka mm-hmm. dhan ixtiraamta dadka dhan useema ixtiraamta ayay ahayd marka mar kastoo marka eh, guriga u yimaado si gooni u qadarinaysaa qaasna kama ahan wax iyado asigu qaasaan ma iyado yani eh, dad kale muqadarisa aad iyo aad wuxuu mudaa asigu wuxuu mudaa in asiga loo hayo wuxuuna qaatay bini iska eh, mm-hmm. maaragtay halba mm-hmm. qalbigiisa mm-hmm. wax buu u sheegaa marka wuxuu is dhahay qoftay ku jeceshahay lalehay markuu sheeganaysa camal marka <laughs> wuxuu isir marka kushe aday u sheega camal ha bal sheego iyadoo gabar way xishoonaysaa ha sheego aad iyo aad maalmaha kamid ah ayadoo banaanka fadhisa oo fakrayso mhm. yani fikr waxbaa ka fikraysa mhm. aday guriga broblemkeys mhm. u yimaaday marka way mar walba way fiirinaysaa isaga marka meel ayada ka ag dhow uu taagan yahay way fiirinaysaa marka qof iska fikiraa waa sida markaa fikiraysa oo kale indhaha meelba eegayan mogtahe aadayaa ku fiirinaysaa <laughs> gabadhan horna waxuu ugu shakasanaa in yani ay jeceshaa oo kale markaasuu yimaa markaas waxay tiri marka oo adiguna kaale ma dareentay uxumoodaa jaceyl ayadna way fikiraysa marka fikirkayga waxyaalaha ka fikiraya ma dareenta camal ay ka wadaa aad iyo aad bas wuxuu dhahay aniga leewataa inaa dareeme ani leewaay aad iyo aad laakiin maxaa ii sheega weyd dha intaano dhan ii qarawilaysa <laughs> <laughs> <laughs> qofkaas waxaawaay mm. fudaad me mm, mm, eh, aad saaxiibada barnamij galab wanaagsan waxaa leenahay saaxiibayaal aada umahadsan tihiin qaybka quruxda badanaad barnaamijka markaa noogala qayb qaadateen mm-hmm. maadaama ay dhegeysanayeen waa ka qayb qaatayaal barnaamijka soo maa uh-huh. aad iyo aad aniga adiga oo barnaamijka halkan ka jeedinaynana waa mahadsannahay farsamaqaankana aada u mahadsan yahay mm-hmm. alaaw saaxiibada waxaan ooga tagnaa mid kamida ah kaalimaha sugaanta gabagabada saaxiibada kaalinta suugaaneeda aan oga tegi doono maadigaa soo qabanayno saaniga anigaa soo qabanaya waayah ayaan oga tegaynaa marka markaan dhageystayaashan waxaan ugu tegaynaa barnaamijkeena mhm. eh, nimcaan hilaac heesuu ku luqeeyey waxaa la heestaan ka reesta bukaanadiaad mhm. guud ahaan heysas ayaa u dambeysay barnaamijkai galab wanaagsan saaxiibayaal tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waa salmo iyo bootaano idin leh sidaa iyo nabadgelyo

wadi adkhe ka baxay hawadii hawadii hawadii adkhe waktigu bari buu adkaa hadduu safar waaqu dhalay waktigu bari buu adkaa hadduu safar waaqu dhalay waxaa bada guulahe qof diigani baaji jire wakhtigu beri wuu adkaa hadduu safar waaqu dhale wakhtigu beri wuu adkaa hadduu safar waaqu dhale waxaa bada guulahe

baraarugayo ilbaxaye urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee

mushasho ii furfuran cid kale uma baahan karo beertii naxariis naxariis naxariistan kale beertii naxariis naxariis naxariistan kale haddaa boqol jeer farxeen